بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين صلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم تسليما كثيرا أما بعد قال المؤلف رحمه الله تعالى السادسة اختلف السلف في أولهم إسلاما فقيل أبو بكر الصديق روي ذلك عن ابن عباس وحسان بن ثابت وإبراهيم النخعي وغيرهم وقيل علي أول من أسلم إلى آخره musanif wuxuu ri nukat ama ishaaraad baan sheegayaa marka ilaa shan buu soo sheegay midi lixaad wuxuu ri ikhtalafa salafu fii awalihim islaaman yaa islaamka ugu horeeyey islaamka galo waa man manqaba inuu muslimiinta <clears throat> qofkii ugu horeeyo islaamka waa waxweyn waayo marka in loo sheega bay noqonaysaa laakiin bikulli asaf nin laysku ijmaacsan yahay ma jirto sida hadda musanifku u suureynay oona xaqiiqadana ay tahay marka abubakrin sidiiq yaa ugu horey baa la yihi waa qowlka mashhuurka oo caanka ah weya abubakrin sidiq walidalika sumiya sidiiqan limubaadaratii bisidqi maa jaa bihi nabiy sal allau alayh wasalam marka sidiiqiinta way ka horeeyaan ulaaika aladiina ancama allahu calayhim min annabiyiina wsidiiqiin shuf ambiyada sidiiqiintaa ku xigto min xaysu lmaraatib markaas kadib shuhadaa wasaalixiin ilaa gayri dalik ruya dalika can ibni cabaasi وxasan bni haabiti وibrahim الnaqci وغayrihim waqiila caliy huwa أwl man aslama caliy bn abi alib lannahu caliy bn abi aalib aabihiis xoolo badan ma lahayn ilmihiisana way badnaayeen abu aalib marka cali bn abi aalib waxa weya nebiga usradiisuu kamid ahay nebigaa soo koriyey xataa qabla islaam intaan risaala loo bixin nabiga axsan xaala minhu bisababi khadiija almutaajira marka caruurtii baa lakala geeyey marka cali bn abi aalib kaana yaciishu fi beyt nabiy sal la alayh wasalam taa marka waxay keeni kartaa inuu noqdo axbaru nnaasi bihi sal allahu alayh wasalam nabiga ninka uga ogaal badan baciid ma aha nin kastaba daliil buu sheegaya adilada daata intuu ciraaqi soo arooriyey wax la koobi kara ma ruwiya dlika عن zayd بن أرقم wabi darin wاlmiqdad wagayrihim waqala alxaakimu abu cabdillahi laa aclamu khilaafan ma ogi buuri bayna asxaabi tawaariikh ana caliya bna abi aalibin awaluhum islaama wuxuu uri dadka taariikhda wax ka qoro oo muhimadooda ay tahay arrintaan oo kale inuu yahay caliy bna abi aalib wax khilaafo ka dhexeey ma jiraan buuri markaasuu musanif wastunkira hada min alxaakim الحاkم صاaحب المستdرج عndه تشhيع وhada معروف وmن qرأ فيma أورده في فضائل أهل البيت في kitاaب المستdرج lا يعجب من ذلka من أحاadيث المنkرة ورواayاaت الضعيفة وهو معروف في hda لkن لayس ذاk التشhيع البkيض إنma هو الميل إلى آل البيت أكثر من غyrهم intaas baa loo jeeda وqiila أول من أسلم زaيد بن حاrثة liannahu nabiga ninkuu tabani buu ahaa oo ilaahay u markii dambe udcuuhum liaabaihim huwa aqsatu cinda allah marka zayd bn abi xaritha dadkaan o dhan waa dad muxiiطin binabiy sal اla alيه wasalam abu bakrin sidiq kaana saaxib الnabi qabla islaam sadaaqa gaar aha ka dhexaysa khadiija zawjatuhu cali bn abi aalib tarabaa fi beyti zayd bn thaabit ibnuhu almutabana wahaakada kulu haulaa walaa shaka nabiga awalhm yucrid calayhi islaam yaqbalhu lakin man huwa aladi curida calayhi islaam nin yaqaana ma aha wadakara macmaru naxwa dalika can الzuhri waqiila awl man aslama khadiijatu um اlmu'miniin waruwiya dalika min wujuhi can الzuhri wahuwa qowl qataada wمxamed bn isxaaq bn yasaar wjamaaca waruwiya ayضa can ibni cabaas khadiija zawjaة الnabiy sal اlه alيه wasalam wadacaa aلthaclabi almufasir fima ruwinaahu aw balagna canhu itafaaqa اculamaa idacaa itafaaqa اlculamaa culamada in isku waafaqeen calى ana awala man aslama khadiijatu inay tahay wa ana اkhtilaafahum اkhtilaafkooda inamaa huwa fi awali man aslama bacdaha hadalkan yani masأalaة اlاtifaaq fiihi صcuuba laakin min xaytu alwaaqic haddii la yihaahdo khadiija ugu dhow islaamka inay inay ku qanacdo xataa qabla an yacridaha nabiy sal اllau alayh wasalam alislaam calayha liannahu markii uu gaari xero nabiga uu ka baxay ou laabtay fazaca uu dareemay zamiluuni zamiluuni u khadiija ku yiri waxyaalo badan bay darisi wahiy alati dahabat binabiy sal اllau alayh wasalam ilaa waraqat bni nawfal markaasuu usheegay uri ninkan waxa weya naamuusu muusa ayaa u yimiday haddaan waktiga laytanii akunu jadacan xiina yubcath buu ri markaa nebigu markaa nebinimadii un baa ku bilaabay haddaan zamankaada hale la ansuruka nasran muazaran marka khadiija way ugu dhowdahay inay noqoto awalu man aslama laakin itifaaq iyo ijmaac wax la yihahda ma jiraan waqiila gayra dalik ayb haddaa ufiirsatid badigood fiir abu bakrin waxa weeyaan min almubashiriin biاljana khadiija kadalika liana liana jibriil ursila ila الnabi sal اllahu alayh wasalam khisiisan biishaarati khadiija qaala bashirha bibeyti fi ljana laa sakaba fiihi walaa nasb min mubashara min almubashiriina biljana khadiija kamid taha wa awal zawjaati الnabiy sal اllahu alayh wasalam caruurta kale dhan idaa lagaga arsuqay maa cadaa maariya alqibdiya oo ibraahim u dhashay inta kale ilahay wax uguma arjo cali bn abi aalib min almubashiriina biljana wahaakada raggaas waxa weeyaan kulligood badigood fadaailkooda waa wax la wada ogyahay ayb markaasuu uri wlawracu an yuqaala awalu man aslama min arijaali اlaxraari abu bakrin wa min asibyaani aw اlaxdaathi caliyun wa min الnisaءi khadiija wa min almawaali zayd bnu xaritha wa min alcabiid bilaal in sidaas la yihaaho hadalkaas hadal fiican weya khilaaf khilaafkana waa looga baxaya wa anaka tusiibu bidalika kabid alxaqiiqa oo waaqicaas nin diidi kara mara marka wuxuu ri awrac mida yani siday waraca u dhow yahay oo xalaal miirashada ah oo in shaki laga fogaada waxay tahay an yuqaala in la yihahdo أول man aslama min arijaali اaxraar abu bakrin wa kaga waaweyn axraarta ah caruur kuma jira addooma dumarna kuma jiraan haddii bictibaari rijaal la fiiriy abu bakrin wax kula murmaayo arrintaas ma jirto wa min asibyaani aw adaaf sibyaani adaaf dadka yaryar caliyuna ugu horey hadii la yihah lanu nabigu marka cali bn abi aalib ugu yaray wa min annisaai waxaa ugu horeeyey khadiija wa min almawaali zayd bnu wa min alcabidi bilaal bal fi riwaayaat صaxiixa markuu nabiga dad diinta u bari man macaka fi hada markaasu xurun wacabdu marka waxaa lagu fasira alxur huwa abu bakrin walcabdu huwa bilaal riwaayaat badana kusoo wada aroortay waxay u baahan tahay taxqiiq iyo diraasat alasaniid wakti dheer in lagu bixi ayb asaabicatu aakhiruhum cala liطlaaqi mowta abu طufayl caamir bn waafila maata sanata miati min alhijra sidii awal man aslama laisugu murmay ya akiru man maata min saxaabati rasuuli illahi ay ka tahay idan sidaas laakin alkhilaaf fi akiri man maata wuu ka yaryahay fi awali man aslama markii loo fiiriyo waxaa asaas u ah oo faysal u ah xadiid صaxiix ah oo muslim u wariyey fii keyrkiisa uu nabiga habeen habeenaha kamid fii aakhiri cumrihi wuxuu ri habeenkan ma arkaysaanu yihi ha habeenkan laga bilaabo ilaa mi-ati sana wax caawa nool oo nolol ku gaara ma jira bu ara-aytukum laylatakum hadihi laa yakunu minha calaa ra'si mi-ati sana man yabqa cala alardi ilى akiri xadiidka sidaas suuradiisa ah marka waxaa layihi boqol iyo toban hijrada markay tahay ilan waxaan kasoo qaadnay in nabiga akhir mawti bishahrin qabla mawti bishahrin hadalkaas yiri baa lii marka waxa weyaan waxay ahayd markaas hijradii kasoo bilow markaa toban sana hore u dhaaftay boqol sano inayna dhaafi karin waay ilan habeenka dhimashadiisa nabiga markii la yiraahdo taariikh alhijrana waxay kasoo bilaabatay qabla mowti bicashri siniin marka boqolkaas sana iyo tobankii boqol iyo toban sano ma la dhaafi karo binafsi rasuul sal allahu alayh wasalam walidalika dad badan oo suxba sheegteen wa mudida acmaaruhum ilaa maa bacda hada curifa kadibuhum min khilaali hadihi alaxaadiis asariixa marka taasaa asaasan u ah aakirhm calى iطlaaqi mowtan waxa weeyaan abu طufayl caamir bn wafila ninkaasaa ugu dambeey baa leeri wajazma bidalika muslim fi صaxiixihi asaniid صaxiixa buu kusoo arooriyey inay abu طufayl caamir bn wafila ugu dambeey hal ishkaaliya baa jiro dad bacd annuqaad yaa yihaahdeen abu abu abu طufayl laysa min الصaxaaba fahuwa macduud min الtaabiciin طabعا lakin man calima xujaة calى man lam yaclam abu caam abu طufayl inuu صaxaabi yahay wahuwa الqwl الصaحيح aladi laa yajuز الqwl bغayrihi lakin khafya hada calى bعض الcلماء waqaluu inahu min الtaabiciin marka asiga taabiciin laga dhiga haddana waxay u baahnaatay marka dadkii kale in la raadiyo man hum aakhiruhum mawtan hal huwa anas hal huwa sacd bnu sahlin hal huwa fulan marka khilaafaat badan ba lakin ida habata صaxaabatuha wakadalik anahu waxa weeyaan asigaa ugu dambeey marka fiiri maata sanata miati min alhijra qowlka صaxiixa sidaas waqiila waxaa li mia wa mia wa ithnain mia wa halaata aqwaal kale waa jirta lakin qowlka muctabarka wاladi jazma bihi almuxaqiquna huwa hada اlcmr waama biاlidaafati ilى الnawaxi faakhiru man maata minhu bilmadinati jaabir bn cabdillaah jaabir waxa weeyaan fi waqti annabi sal la alay wasalam waxaa laga tiriyaa min sigaari asaxaaba kabni cabaas wagayrih warawaahu axmed bnu xambali can qataada waqiila waxaa layihi sahl bnu sacdin waqiila asaa'ib ibnu yaziid qowlka saxiixa sahl bnu sacdin wa wahuwa aakhiru man maata bilmadina wain cabara ibnu صalax bilqiil wakaana alأwlى an yabdaأ bihi اlkalaam wa aakhiru man maata minhum kan dhintay waxaa ugu dambeeyey bimakata cabdullahi bni cumar yaa ugu dambeeyey cabdullaahi bni cumar sanata sabciin sana talaata wasabciin waqiila arbaca wasabciin markay hijrada ahayd qisadiisa macruufa oo ku dhintay xataa waran baa loo sumeey oo xajaaj ibnu yuusufa ka dambeeyey markaasuu yihi markuu culayski dareemo buuri adigaa idishay buuri xajaaju liannahu adigaa amartay ama ogolaatay in hub la soo geliyo buuri maka waagii hore muslimiinta hubkooda dhan meesha ninka rixaalkooda ugu soo tegi jiray maadaama zamanka zaman tadaafuc fi siyaasa ay ahayd oo dadka oo yaziid iyo keyrkeeda ku ku tamarudeen ay badnaayeen yaa ninkan wuxuu fasaxay hubka in la qaato dadkii laga dareemo in ay dawla umawiyiin kasoo horjeedaana la qamciyo eh. marka cabdullahi bni cumar wuxuu ri adigaa idishi marka asbaabta uu ku dhintay taasaa kamid ah. waqiila waxaa la yihi jaabir bna cabdillaahi hada laysa saxiix wadakara caliy bn madini ana aba tufayl maata bimaka fahuwa idan alaakiru biha ah, hadda inuu abu tufayl aakhir saxaaba inuu yahay mowtan layskuma diida lakin ayna haddii sugnaata anahu maata bimaka yakunu aakhiru man maata min الصaxaaba wa aakhiru man maata bimakata ayuu saasuu noqonaya hadda wa aakhiru man maata minhu bilbasrati anas bnu malik anas bnu malik aakhiru man maata allahu maddahu fi cumrihi dad badanaa waxay qabaan markii haddii riwaayada abu طufayl la la tacniyo anas ibnu malik yaa ugu dambeey anas ibn malik yaa ugu dambeey waa kii shalay aan soo marnay oo layihi wax saxaabatu rasuulillaahi oo adiga aan ahayn ma jiraan markaa dad nebiga arkay waa laga yaaba lakin nebiga dad la saaxiiban aniga hadda aan ahayn oo jooga ma jiraan marka taas waxay u daliil tahay hooyadiis markii u timiday uma sulaym nebiga ula timiday oo ukhidmeyn jiray yaa waxay rabtay waxay hadafka kala helay tiri rasuul allah hada khudayimuka macnaa ninkii kuu waxaan rabaa inaad u duceysi markaasuu nabigu u ducey cumrigiisa inuu dheeraado xaruurtiisa ilaahay uu badiyo dembigiisana ou dhaafo marka anas waxau dhihi jiri laba horta waaban arkay buu buuri markuu fii aakhiri cumrihi inta aniga intaan noolaha ilmahayga aan dhalay oo la duugay boqol iyo dhowr kor ay u dhaafayaan inta hadda nool sidii gabadhayda fulaan ii faa-idaysana boqolay gaarayaan tasawar marka intaas waxa weyaan waa caruurtiisa keligeed waa ayb marka midda saddexaadna waxaa waye almaqfira wa in shaa allahu tacaala fahuwa maqfurun wa mubashar biljan qaala abu cumar bn cabdilbari wuxuu uri maa aclamu axada maata bacdahu mima ra'aa rasuula allahi ilaa aba tufay hadalkii jumhuurtay hadda u keenay marka anas waxa weeyaan abu tufayl ninka ku xigo maa aclamu axada ma ogi maata bacdahu dhig oo dhintay minman ra-aa rasuulallah ilaa aba tufayl qofka hadduu yihahdo maa aclamu hadduu yihahdo laguma qabsan kara haddii la hela xataa dad kale oo aan iska dambeeyo gayr abi tufayl liannahu takalama calaa xasabi cilmihi marka saasaana fiican daa'iman hadaa wax qoraysa ama wax taadinaysa waxaa isku isticmaal alfaad qawaatica oo xata laysa bacda anas min asaxaabati ila abu tufayl adaa tira waa lagu qabsanay lann adaa jismis lakin ma aclam da cilmigeenkaan ka hadlay khalaas ma fi faaida ayb wa aakhiru man maata minhu bilkufati cabdullahi bn abi awfa wabishaami cabdullahi bnu busrin waqiila bal abu umama watabasata bacduhum qaarkooda way waasacsadeen faqaala wuxuu iri aakhiru man maata marka muduntii islaamka ahayd bay dadkii daba kaceen intaan salafkaa laga soo warwariyey maka yaa ugu dambeeyey masalan basra yaa ugu dambeeyey fulan dad baa marka waxay gaareen muduntii kale alatii futixat saxaabadii ugu dambeysay tabasudka saas tabasud faqaala aakhiru man maata min asxaabi rasuuli llahi sala allau alay wasalam bimasra waxaa ugu dambeeyey cabdullahi bn اlxaarith ibni jazyin azubaydi yaa ugu dambeey jazyin bifatxi ljimi wa sukuun الzay wa bifalastiinna waxaa ugu dambeeyey waxa ku dhintoo saxaabada kamidi ah abu ubayin ibnu ummi xaraam wa bidimashqana waxaa kamid e ah, waxaa ugu dambeeyey waahilat bnu lasqa wa biximsi waxaan oo dhan waa suuriya ka wada midin hadeeta cabdullahi ibnu busri wa bilyamaamati alhirmas ibni ziyaad wa bijaziiratin alcursu ibnu cumayra bidami lcayni cursu ibnu cumayra alkindi weyaan asigan wa bafriqiya ruwayfic ibnu thaabit alansaari afriqiya haddii la yidhaahdo waa dhulkaas tunis iyo jazaair iyo waxaasoo dhan afriqiya lagu magacaabi jiray wa bilbaadiyati fi lacraabina waxaa ku dhintay salamatu bnu lakwac radia allahu canhum ajmaciin fi bacdi ma dakarnaahu khilaafun musanifkan istidraag uu sameeyey fi bacdi ma dakarnaahu waxaan sheegno niri intaasay ku dhinteen kan inta khilaafuna ku jira lam nadkurhu ayb macnaha waxa weya ataa xataa laa yustadrak calayhi waxa mashhuurka buu sheegay lakin haddii la tatabuco hal yakunu amru kadalik waxaad arkeysaa alciraaqi ystadrik calى ibn صlaح bkathiir mima qararahu waa masaa'il yascub xasruha wa qowluhu fi ruwayfic biafriqiya laa yasixu u ninka hadalkaasi uu kasoo guuriyey watabasata bacduhum uu lafdigaas ibhaamku ku sheegay marka bacdigiu musanifka naqdinaya marka ninka bacduhum wuxuu ujeedaa buu leeyahay musanifka uh, alciraaqi yaxya bn cabdilwahaab ibni mandah yaa lagala jeedaa waxa oo qaybiyey oo qeybabkan kusii daray markaasuu ri inamaa maata fii xaadara fi xaadirati burqa waqabrhu biha manaa qabruhu biha macruuf wa manaa waxyaalaha mihaalka lagu qabsan karo waxaa kamida buri wanazla salamatu ilى lmadinati qabla mowti bilayaalin famaata biha salamatu bn اlakwac ou hadda soo yiriy wuxuu ku dhintay baadiyaha waxaa sugan bu le markuu jiro rabay agteeda inuu madiine yimid madiine ku dhintay marka Eh, waxa weeyaan soo dhaweyn kari ah waa mas'alada markii istiftaax loo sameynayo darqu lbaab markaa kadib taxqiiqiya imaanay calaa kuli xaal ninka rabo saxaabada inuu taraajimtooda u raadiyo kutubu saxaaba <clears throat> laga soo bilaabo ibn qaanic ah, maxaan ku yihahda abubakri bakr ismaaciili ibni mandah kulligood kutubay lehin fi saxaaba macaajimu saxaaba lagu magacaabo marka haddana kutub mawsuucada bilaabatay oo isdulqaaba iyo maxaan ku yihahda alistiicaab iyo alisaaba kutubtaas oo dhan kulligay muratab calaa xuruufi lmucjam oo saxaabiga tarjamadiisa hadaad raadisa magaciisa inaad haysa un bay u baahan tahay magaciisa markaad haysatid meesha uu kaga jiro mujaladaadka toosaa u aadi karta liannaha murataba min alif ila lyaa maala hadduu anas yahay awalaadka raadinay haddii uu abu hureyra yahay kunya aakhir asmaa waa gadaalaadka raadinay wahaakada marka <coughs> fadaaishooda runtii wax la koobi kara ma haddii wixoodi la wada gaari karin ninka aalibu cilmiga waxaa haboon an yuraajica asiirata almashaahiri minhum dadka waaweyn sida anas bilaal abubakrin cumar raggaasoo dhan inuu taariikhdooda ku laabto fadaaisha kusoo aroortay islaamka waxay u qabteen eh, inta ay eh, ay futuuxaad islaamka gaarsiiyeen marka wanaagaas markaad aragtid waxaa laga yaabaa naftaada dhan inay ku dashay dhalinaysa in lam takunuu milan fatashabahuu yaa la calaa kuli xaal eh, inaan qalbiga ka jeclaan <clears throat> haddaan saxaabada waxay qabteen aanan qaban karin fala aqala taqdiir inaanan ayaga dhibin haddana daa'iman waxaa la yidhahda aqiluu calayhim allawma laa abaan lakumu min allawmi aw sudu lmakaan aladi sadu haddaad ummadii siday yihiin aada ahaan karin oo waxay qabteen aan qaban karin aqali taqdiirka aamus aqilu alayhim aqiluu calayhim laaban liabikumu min allawmi aw sudu lmakaan aladi sadu meeshay wax gaarsiiyeen ama gaarsiiya haddii kale iska aamuso eh, wax ka yani waaxid yantaqid calaa man huwa afdal minhu wa aclamu wa akharu ijtihaadan wa akharu nashaatan asiga meeluu fadhiya waxaa hadda maanta ducaadka ugu badan saas weeyaan dad badan oo <coughs> waxay ninkii aan rabin inaan la qabsado ama usan khaطأ lagu qabsani laa yatakalam walaa yaktub walaa yudaris khalas ma fi axad yaqdir lakin اladي yatakalam waykطb wayuأlif wayashrax wayadcو akطaa badana laga helaya lannahu yanfuru caqlahu calى اjamiع marka ninkaana waxawy naaqid basira la yihahda ninka markuu ku naqdinayo waa saalan tahay hadalkaan boqolaalka safxa iyo wuxuu ka raadina meel yar oo ceeb ah marka dhib ma laha culamadu waa yaqaan lakina sudaj min annaas waxay u haystaan fulan ida intaqada fulan khalaas huwa aclamu minh thaqaafa daciifa wadaxlow way hooseysa walidalika ibnu taymiya yaa lii intaqada calaa siboyi fi bacd masaa'il fi luga bacd annaasi min shabaab almutaxamisiin ibnu taymiya saara aclam nin baa wuxuu waxaa weeyaan xataa maa yasil ibnu taymiya cushra caashir maa cinda siboyi fi luga lakin anaaqid basiir wax iska sahlan weya marka mantiqaas in la qaataa la raba sideedaba waxaa weeyaan ninkii rabo inuu nabadgalo dadka ka nabadgalo yuusan hadlin wa النوع الموفي الأربعين معرفة التابعين النوع الموفي nooca dhamaystirayo alarbaciina dhamaystirayo macrifat الtaabiciin <coughs> alarbaciintaas waa mansuub bilmafcuuliya bilmufi isimkaas faacilaa nasbisanay laakin nawcu waa mubtada almufi waa sifadiisi arbaciina macmuul limufi khabarkana macrifatu taabiciin hada wa macrifatu asaxaabati aslun asiil yurjacu ilayhi fi macrifati lmursali walmusnadi faaidada laga leeyahay asaaska ah fi ma yatacalaq biculuum اlxadiid waa nuqtadan waay saxaabada in la darsiyo diin waay xubigoodana waa diin bukdigoodana waxa weyaan waa nifaaq waa cumuuman jamiic اlmuslimiin ay u taala lakin fi baab riwaaya waxaa quseeya waxa weeyaan macrifat اlmursal min almusnad oo xadiidkan haduu saxaabiga lagu sheegay calamna anahu esh musnad marfuuc linabiy sal la alay wasalam yani marfuucan dhahna musnadka wuxuu u baahan yahay itisaal sana ayib haddii uu saxaabi yahay w taabici uu yahay waxa nabiga u rafcin calimna anahu mursal ida lam yakun الصaxaabi madkuura marka hada huwa beyt اlqasid fi ma yatacalaq bbaab الriwaaya ayb qala الkhaطib الxaafiظ التاaبعي mن صب mن صaحب الصحاaبية saas taaبعي waxaa la yihahdaa ninkii saxaabiga la saaxibay oo markaa macna suxbadii aan kusoo sheegnay saxaabiga tacriifkiisii yuu usoo naqliyay inta marka waxaa laleeyahay calaa qowli tacriif attaabiciyu man ijtamaca bisaxaabiy muslima aw mu'mina binabiy sala allahu alayh wasalam wamaata cala lislaam liannahu la dhiimaayo mu'mina bisaxaabi liannahu taabiciga lagama dalbayo an yu'mina bisaxaabi ma aha macnaheed laakin mu'mina binabiy sala allau alayh wasalam oo islaamkii ah wa maata cala lislaam yaa laleeyahay waxa weeyaan waa taabici qultu ibnu salax uri wa mطlaquhu maqsuus bالtaabiciy bإxsaan ma kul taabiciin shuf hada huwa alfarq الdaqiiq wahada yatakalamu bcilm ilahi wuxuu uri wsaabiquuna alأwaluuna min almuhaajiriin wاlanصاar wاladina itabacuuhm bإxsaan marka walidalika ma kulu slf muqtada bihim inama slf الصaalح الslf الصaalح taabiciinta waman bacdahum laabudda an takuna mutaabacatum liصaxaaba bixsaan marka waxaa ka baxayso jamiic alkharaabiط oo dhan التشhayuع والاعtizaal واlirjaa واlkhawaarij وhaؤulaaء laysuu miman itabaca الصaxaabata calى ixsaan nimankaas kuma jiraan walidalika aayad wladina tabacum bixsaan waa faysal lannahu hadihi lbidc kulaha wujidat fi cahdi akhir saxaaba oo wada joogeen ninkii akriga kutubta way arkeen kulligood waxa weyaan taabiciintay kuwada jireen wasil bn xataa iyo wixii camr bn cubeyd kulli jahl bnu safwan waktigaasay wada joogeen kulligood marka gaari maayaan liannahum istaxdathuu umuura banowha calaa cuquulihim wasarafuu nadara can an can iddiin aayadda qur-aanka laguma akri kara nimanka mubtadicada sida lagu yaqiin marka musanifku wuxuu iri markaan taabici leenahay aladina اtabacuu aلصaxaabata bixsaan yaa gari bimacnaa calaa hadihim wa cilmihim wa manhajihim ixsaanka saas u wayuqaalu lilwaaxidi minhum waxaa loo yihaha taabicun iyo wa taabiciyun labadaas waa la yihahda nisba in la geliya aw nisba ina taabic la yihaaha keligeed oo labadaba laga gooyo wa kalaamu alxaakimi abi cabdillaahi wagayrihi mushcirun wuxuu ogeysiinaa biannahu yakfi fiihi waxaa ku filan an yasmaca min asaxaabiyi inuu taabiciga saxaabiga wax ka maqlo aw yalqaahu inuu la kulmo wain lam tuujad yaanba la helin alsuxbatu alcurfiya suxbada oo la yaqaano muddo dheer in qofkii lala noolaado iyaanba laga heline laakin mujarad sidiin u niriy nabiga عalayه الصلاaةu wasalaam ninkii hal saacad keliya arko ama nabiga ou arka saxaabadaasaan u niri yaa ninkii saxaabi arka ama ama anahu ra'aahu asna taabici laga dhiga baynamaa khatiib wuxuu ri صaxiba bmacnaa waxa ula jeedaa muddo dheer inuu la noolaado والاkتفاء في hذا بمجرد اللقاء والرؤية أقرب منه في الصحاaبي نظرا إلى مqتضى اللفظين fiihima ibnu sarax baa ku daray intaas waliktifaau fi hada midkan in lagu kaaftoomo bimujarad alliqaa'i waru'ya in la yihaahdo taabicnimada waxay kusoo xasilaysaa inuu taabiciga saxaabiga la kulmo ama u arko yaa aqrabu minhu ka dhowaan badan fi saxaabi nadaran ilaa muqtada lafdayni fiihima liannu saxaabi hadii la yihahdo bimacnaa suxba oo ibnu salax maskaxda ku haysto أنها تqتضي ملاaزمة طويلة lفdiga صحbada asaas taabعina waxa weeyaan مجرد raacid ninkaas uu raacay منهجkiisa marka taasna يحصل به في رؤية أو لقاء مرة واحدة anagoo lفdiga qaadanin hadii la yihahdo dad kala cagsiyana waxay yihahdeen صحbada waxay ku xasilaysaa مجرد اللقاء والرؤية لأن ذلika يتعلق بذات شرف النبي صلى الله عليه وسلم وذلika لها من البركة والحصول بالرأي ما laysa للصحاaبي بالنسبة للتاaبعي hadalka in la cagsiya saasay ku fiican tahay oo نبiga ninkii mar kali arko laysa بعيد عalى كرم اللahi أن الlaha يعطيه الجنة بمجرد رؤيته لصحاaبته wa مؤمن به وسmاta على الإسلام وهو مذهب كثير من أهل العلم أن هؤلاء الصحاaبة كلهم من أهل الجنة لكن تاaبعينti wahadihi muhimaat fi hada nawc buu ri muhimaat kii hore nikat buu yihi marka takyiir asaaliib waxa weyaan lafdi keligeed hadaa wax qoraysa ina soo celcelisid waa laga fiican yahay lafdiga marka waxaa u baahan tahay majmuuca min almufradaat almutashaabiha xataa tuaddi almacna alwaaxid bialfaad mutacadida lakin lafdiga hadaa soo celis soo celis soo celis waxa weyaan yumalu min ixdaaha wuxuu ri dakara alxaafidu abu cabdillahi waxa weye xaakim weeyaan ana ataabiciina calaa khamsa casharata طabaqatan shan iyo toban طabaqo liannahu muqtada saxaabada laba iyo toban usoo qeybiyey xaakim taabiciintana shan iyo toban liana ataabiciina akhar min asaxaaba yani mujtamacaadka daa'iman tasdaadu cadadan ilaa idaa xallat kawaarif mucayana waa goonigeed marka hadda anas waaxid min asaxaaba ahay kam khalafa min awlaad wa awlaadu kam khalafu wa mucdamuhum haulaai min ima taabiciin wa wa ima taabici taabiciin wa fihim saxaaba aydan marka dabaqo kasta way sii badanaysa ayib alula aladina laxiquu alcasharata alcashara almubashariina dadka soo gaaray iyo darajada ugu horeysa oo markaasuu ka tiri سعيid بن مسyب وqays بن أbي xاaزم وأbو cثمان النهdي وqays بن عباd وأbو sاsان حuseين بن المنذر وأbو وائل وأbو رجاء العطاردي وغayrهم raggaas wuxuu yihi waa ragga taabiciinta daraja الأولى لmaada saaruu daraja الأولى لأnahم أdrakuu الcشhرة المبashiriina بالجنة بمعنaa dadkaa sidii sawaabiqday ugu ahaayeen kuwaana ay noqonayaan sawaabiq binisbati litaabiciin ay noqonayaan ayb wa calayhi fi bacdi haaulaai bu inkaaru hadda xaakim wax buu iska sheegay xaakim kahiir sahw walidalik kitaabkiisa ku magacaabay almustadrak bimacnaa anahu xaawala an yastadrika cala shaykhayni mima tarakaahu min alxadiidi calaa shartihima uri inay sheegaanay ahayd marka hataa la yihi laysa fi kitaab اlxaakimi xadiiث waaxid laysa calى sharطi waaxidi minhuma yani kaثيir hadalkaas fihi mubaalaga lakin waxa weeyaan yadul calى mada sahwi aladi xasala lxaakim waxa weeyaan axaadiid badan oo bukhaari muslim ay wariyeen o le hada الxadiiثu lam yukrijaahu wahuwa calى sharطihima wahuwa mawjuud fi صaxiixi الbukhaari bطurqi وamaakina kaثيira mutacadida wakadalika muslim marka sahwigi marka musanifku wuxuu ri wafii bacdi haula inkaar faina saciida bn اmusayab laysa bihadihi lmathaaba buuri mithaal ahaan kasoo qaatay darajadan ma laha buuri lianna wulida fi khilaafati cumar walam yasmac min akthar اlcashar yani mithaal marka uu qaado inta marka lasoo sheego hadda waxay u baahan tahay xaakim asoo dad kale kasoo naqliyey in la tatabuca qays bn abi xaazim iyo abu cثmaan nahdi iyo waa dhici karta raggaas waxa weyaan min kibaar taabiciin eh, anahum adrakuu alcashara mubashiriina qadiyat riwaaya baab kala wa qofki waxaa dhici karta inaad la nooshahay waktigaad aragtay meelo badan kula kuranta walam tarwi canhu xadiiثa lakin anahum adrakuu hada waxa weyaan ilaa casharaat dadaaba ka alifeenba ayb wqad qaala bacduhm laa tasixu lahu riwaayat can axadi min alcashara ila sacda bna abi waqaas tobankaas qaaraba waxay yihahdeen laa tasixu lahu riwaaya saciid ibn musayib laa tasixu lahu riwaaya uma ansaxayso can axadin inuu ka wari min alcashara ilaa sacd bna abi waqaas qultu wa kaana sacdu aakhirahum mowtan sida صaxiixa ah ficlan cumar wa abu bakrin maba ka warin lannahu lam yudrik cahda ko cumar bn khadaabna fii khilaafatiyaa la dhalay anahu lam yasil ilaa daraja yarwi canhu laakin maa bacdahum qad rawaa canhum saciid tanna mubaalagaa ku jirto laa tasixu lahu riwaaya an axadi min alcashar mubashiriina waxaa weeyaan fiihi mubaalaga ninka yiraahiy uu lamid yahay samica can ilcashara oo kale laakin samica min cuhmaan waman bacdah ayb wadakara alxaakimu qabla kalaamihi اlmadkuur ana saciida adraka cmar faman bacdahu ilى akhir اlcashara ayb marka asiga xaakim hadalkiisi isnaq inuu yihahdo kulligii inuu ku daro tobankii cashara mubashiriina wax ka maqasha hadalkiisii horena u yihi adraka cumar adraka cumar markuu yihi waxaa laga fahmay anahu lam yudrik abaa bakrin marka hadalkaasaana saxix adraka zaman cumar hada saxiix laakin hal habatat lahu riwaayat can cumar la marka alidraaq gayr riwaaya wa qaala laysa fi jamaacati min ataabiciina man adrakahum wasamica minhum gayru saciid waqays bna abi xaazim walaysa dalika calaa ma qaala wa qaala haddana wuxuu wiriyey laysa fi jamaacati taabiciina man adrakahum nin oo wada soo gaari ma jiraan wa samica minhum wa qaala baasadam xaakimki ula jeeda allahu aclam xaakim le laysa fi jamaacati min ataabiciina man adrakahum tobanki nin oo macnaha soo gaaray ma jiro wa samica minhum gayru saciidin wa qays bni abi xaazim walaysa dalika calaa ma qaala kamaa dakarnaahu yani xaakim fi kitaabihi in kana hada اqwl whw wahwa lahu lأnhu laysa lana cindana qaal aakar inuu yihahdo mar adraka zaman cmar mar inuu yihahdo tobankaasuu saciid ka wariyey mar inuu yihahdo laysa fi taabiciina man adraka اcashara wasamica minhm ishkaaliyad weyn waay markaasuu musanifku walaysa dalika ibnu salaaxa dhahay calaa maa qaala siduu yihi kamaa dakarnaahu nacam qays bna abi xaazim samica alcashara wa rawaa canhum walaysa fi taabiciina axadu rawaa can lcasharati siwaahu tobankii hadda uu xaakim sheegay qaysa unbaa kasoo haray dakara dalika cabdiraxmaan bnu yuusuf ibn khiraash alxaafid fi ma ruwinaahu o balaganaa canhu ibnu khiraash waa axadu aimati naqdi laakinahu waa laysku haystaa fi madhabihi tashayuc oo khabiif ah yuu leeyahay walidalika waxaa la yihahda laa yuqbal jarxuh وعn abi dawud الsijistani anahu qaala rawى can التiscati walam yarwi can cabdiرaحman bni cawf qays bn abi xaazimki naftigiisa iyo abu dawud saaxib الsunan ya wuxuu leeyahay rawى can الtisca walam yarwi cabdiرaحman bni cawf macnaha sida aan kuu sheegay waay bmacnaa anahu laysa macnahu anahu lam yudriku adrakahu wacaasha macahu lakin laysa anahu lam yarwi canhu xadiidka ma warin waa wax suuragala taas waxay u baahan tahay in loola naabto a'imat اlcilal maada qaala haulaai wamaada qiila canhu wayali haaulaai taabicuuna waaa waxaa la xariira buri aladiina wuliduu dadkii la dhalay fi xayaati rasuuli اlahi sal اlahu alيه wasalam min abnaai الصaxaaba kacabdillaahi bni abi طalxa wa abi umamata ascad ibni sahd ibni sahlin ibni xunayf wa abi idriis alkhawlani wagayrihim wahada fiihi nadar liannahu waxay ahayd raggan in la hormariyo iyo ayuhumaa awlaa bidikri abnaadii fi cahdi nabiy sal اla alيه wasalam la dhalay iyo dadkii xataa khulafaa raashidiin qaarkood aan soo gaarin haaulaai hum aqdam minhum marka in la yihahdo yataqadamu haaulaai waxaa ka horeeya in la yihahdo saas wa hadihi nuqda nuqdada kale qala an yuslama liaxad nin cahdiga nebiga la dhalay oo la yihaahdo eh, maxaan ku ihaha waa waa taabici in la yihaahdo waa yar tahay liannahum saxaabada cahdigooda waxay ahaayeen nin canug loo dhalo ma jiro ilaa waladkiisa intuu qaado nebiga alayh الsalatu salaam ugeyna wa ladi kaana yuxanik fatahbutu lahum bidalika الصحبة لأnnahum in lam yarawhu fainahu salى الlahu عalيه wasalam qad ra'aahum واجtamaca bihim hadda wuxuu ku miithaaliyey cabdالlahi bn abi طalxa hada cabdالlahi waxaa weeyaan anas walaalkiis waa anas bni malik yuu ku hooyo yahay umu sulaymaa dhashay umu sulaym alansaariya waa abu طalxa zawjadiisi waa qofkii wiilka yar markii intuu habeenkii jiraday abu طalxa u maanta dhan shaqo ku jiray markuu yimid kayfa xaalu ibni markaas wiilkii oo dhintahay fa inahu ahda maa yakuun bay ku tiriyi markaasuu habeenkii iska casheey xaaskiisu e, xaaladiisi ka gutay markii salaada subxa uu aadi rabay waxay ka tiriyey wiilkan e, juthadiisa hala asturo fiil sabarkeeda intuu gaaray walidaalika umu kitaab yaraan ka qoray qadiima meelo waaa sacuudigaa lagu dabciy umu sulaym dad badan in akriyan waa laga yaaba umu sulaym alansaariya mafkaratun likuli muslima aan cinwaan uri awal ma badatu bita'liif huwa mawaaqifteedi mawaaqif umu sulaym alansaariya mafkara likuli muslim hada cinwaanu yani wax la koobi kara runtii ma aha min mawaaqifiha qadiyadaasaa kamid wiilkeedoo meyt ah, ah inay an tatajamala lizawjiha wa an tukfiya amrahu caleyh wa taxbis shucuuraha canhu wax sahlan ma aha abu bakrin markay abu alxa u sheegtay xaaladii si kalow noqdo nebigu u tegay markaa isagoo munfazic ah oo aada u murugeysan markaasuu ri eh, nabigana intuu dejiyo ri habeenkan wax ma samayseen ri haaburi markaasaa lii ilaahay habeenkiina allah idiin barakeen habeenka ducadaas ninkaanaa ka dhashay cabdullaahi ibna abi alxata nebigaa loo keenay markuu dhashay anasaa soo qaaday weliba nebigaa loo keenay faxanakahu wasamaahu bicabdillaah nebiguna waa u duceeyay ninkan caruurtiisii waxa weeyaan tobanaan min xufaad lqur'aan ah kulluhum abnaa iyuu dhalay hadda waaba noogu imaan doonaan dadka oo wax iska wariyay oo ayagoo wada walaalo ah marka cabdillahi bin abi talxa ma dhihi karaysid saciid ibn musayib iyo darajada ka dambeysa uu yahay bal huwa saxaabi nabigaas xaniiki wadacaa lahu maxaa la baqiya bacda hada wa abi umamata ascad ibni sahl ibn xunayf abi idriis qowlani kul haulaai wuliduu fi cahdi الnabiy waakharuhum tahbutu lahum الsuxba wahum fi martabat aqdam min waafdal min الtaabiciin الثانية المخضرمون من التابعين هم الذين أدركوا الجاهلية وحياة رسول الله صلى الله عليه وسلم وأسلموا ولا صحبة لهم qole mkhadramiin ahaa jirto runtii dadkaas in badan murug badan baa iyay la fadhiisteen leanna waxa weeyaan diinta aygoo qaateen nebigana rumeeyeen nin kasta waxau le insha allah bukra baxaysaa nabiga u tegay bacda bukra sida khayrkaba in loo dibdhiga ay udhib badan tahay fiir ilahi walidalika fastabiqu lkhayraat buu na yiri yani khayrka in loo hormaro nafta ma tadri maada yaxdisu laha raggaas laa shaka fi dalika ana kula waaxidi minhum kana cindahu caziima akiida an yusaafira wayadhaba wayastamica bالnabiy sal اla alay slam bاlmadina waqad aamanuu bih hadihi umniyathm lakin akharathm duruuf mucayana lisababin biaakhar almuhim faatahum hada alfadl اlcaظim marka mkhadramiina lagu magacaabay mkhadramka ictibaaraada loo loo yira lakin ma yakusuna fi hada اlbab الذين عاشوا عهد النبي وكانوا مسلمين ثم بعد ذلك لم يتلقوا أو لم يلقوا النبي صلى الله عليه وسلم لكن ninka haduu زمنka نبiga soo gaaro usan نبiga rumaynin ee في أياam الkhلفاء الراشhiدين ou rumeeyo مkhdرم iska yahay oo dee laba cahdiyo kala duwan waa soo gaara lakin مkhdرmiinta lagu dari maayo لأنه لم يkن مسلما وقta حياة النبي صلى الله عليه وسلم taas ba hadda مهم المخضرمون من التاaبعين هم الذين kuwi weyaan أdركوا الجاهiليةa جاهiliyadii معنaha soo gaaray iyo وحayاaةa رasuuل اللahi وأسلموا ay في حayاaته وlاa صحبة لهم saxaabanimana aan la helo nebiga ma arkin manayna la kulmin saasa suxbada loogu diiday waaxiduhu mufradkooda mukadramuun mufradkeeda mukadram waa bifatxi ra kaanahu qudrima ay qutica an nudaraa marka min macaani kadrama waxaa kamid alqadcu waxaa marka cilaaqada meeshan ay laleedahay waxa weeyaan kaanahu qudrima taabicigaas asigoo laga gooyey ay qutica an nudaraa aladiina adrakuu suxbata wagayraha suxbadi oo nabiga iyo eyrkeeda riwaayada can rasuuli lahi sal alay wasalam manaa darajadiisa marka waxawey nin maqtuuca buu noqday oo darajo u gaari kari lahay kaana muahalan iyo dib uga dhacay waa la yihahda mukhadradna waxaa la yihahdaa ashay aladi yaakudu min min lawnayn am min jinsayni sidaa de muwaladka aan ku magacawno oo laba qowmiy kale laga dhalay mukhadrad baa la yihah luga ahaan walidalika ninka noolaaday ama soo gaaray xayaat aljaahiliya wa xayaat alislaam mukhadram baa la iska ilaha bisarfi nadar can ijtimaacihi binnabiy min cadamiha hadda xasaan ibnu thaabit iyo rag lamid mukhadramiina lagu dara laysa liana xasan laysa bisaxaabi la laakinahu adraka sitiina sana min aljaahiliya wa sitiina sana min alislaam fahuwa bihada اlictibaar liannahu jamaca nawcayni min alxayaat ayb wadakarahu muslimun muxadramiintaas muslim baa sheegay fabalaga bihim cishriina nafsan wuxuu gaarsiiyey labaatan u gaarsiiyey calaa xasabi cilmihi inta ad marka u xaadirtay waa laakin waa ka badan yihi minhum waxaa kamid abu ragga uu muslim sheegay abu camrin ashaybani wa suwayd bnu gafla alkindi meelahaas oo kale iska ilaali canadi sida hadhowdi dhahay wal hadhow magaalada canada hadeertaana mashhuur eh. markaa kindina waa qabiilo imrulqays qabiiladiisi wa ayib amr bn wacamru bnu maymuun alawdi بن khayrin ibnu yaziid alkhaywaani waabu cuثmaan annahdi wacabdiraحmaan bnu marlin waabulxalaal alcataki rabiic bnu zuraara intaa qeybtaas waxa weeyaan waa qeybtii muslim ou sheegay anahum min almkhadramiin aladina adrakuu xayaat الnabiy walam tahbut lahum suxba labaatankii qeyb kamid a ma wada sheegin marka ibnu صalax muslim labaatan wada sheegay laakin ibnu salaxa qeybka soo qaatay markaasuu uri wa miman lam yadkurhu muslimun dad muslim uu sheegin waxaa kamida minhum waxaa kamida abu muslim alkhawlani cabdullahi bnu thob walaxnaf ibn qays macnaha waxa weeyaan soo dhaweyn wahakada caadatan ana almutaqadima fi lfani yadkuru shay-a wayati laaxiqu fayutamimuhu sidaasay culumta ku dhamaystirmaysa athalithatu min akaabir الtaabiciina alfuqahaau sabcatu min ahli madina fuqahaau sabca yaa kamid awood ah oo waxaa la dhihi jiray reer madiino malig markuu yihaahdo macnaha waxa weeyaan qowl ahlimadiina waa xuja markuu leeyahay ictimaadan calaa ijmaaci haaulaai uu ujeeda hadday meel isku raacaan eh, ma khilaafi jirin wahum saciid ibnu musayab ibn xasan wlqasim ibn muhamed wahuwa ibn abi bakr macruuf wa qasim ibn muxamed ibn abi bakr wa curwat ibn zubayr ibn alcawaam wa khaarijat ibnu zayd ibn thaabit wa abu salama ibn cabdiraxmaan ay ibnu cawf wa cubaydllahi ibn cabdillahi ibn cutba ibn mascuud wa sulaymaan ibn yasaar raggaas oo dhan raggooda mashhuur oo la wada yaqaano macnaha waxaa weeyaan awlaad kibaari saxaaba ayay wadan yihiin maxamed ibn abi bakr waxa weeyaan waa saxaabiyun sagiir qasim wiilkiisuu kamid yahay curwat bnu zubayr ibn alcawaam zubayr axad lmubashiriina biljana zayd bni thaabit waa la yaqaana cabdiraxmaan eh, ibni cawf axad lmubashiriin abu salama ibnigiisa wahaakada waruwiina can alxaafid abi cabdillahi anahu qaala haulaai alfuqahaau sabca cinda alakari min culamaai alxijaaz abu cabdillahi alxaakim wuxuu yihi haulaai alfuqahaa sabca weeyaan cinda alakari min culamaai alxijaaz haddii la yihahdo fuqahaau sabca todobadaasay ujeedaan waruwina can ibnmubaarak qaala inuu kaana fuqahaau ahli lmadiina aladiina yasdu yusdaruuna ama yasduruuna can ra'yihim sabcatun ibn lmubaarak yaa wuxuu iri fuqahaau ahli lmadiina kaana fuqahaau ahlimadiina waxay ahaayeen aladiina saas ma idin qora yasduruuna aladiina soo maa aladiina yasduruuna ay kasoo fuli jireen ay kasoo qaada jireen can ra'yihim sabcatun weeyaan waxay ku fiicnaan lahayd kaana fuqahaa almadina aladiina yusdaru can ra'yihim sabcatu dadka oo fuqahaa almadina oo ra'yigooda la qaato waa todoba saas in la yihahdo lafdigaas inaan fiirina ay u baahan haaulaai ilaa anahu lam yadkur abaa salamata bna cabdiraxmaan ma sheegin wadakara badalahu waxau sheegay saalim ibn cabdillahi bni cumar todobadii uu ku soo celiyey laakiin abu salama uu ku bedelay saalim ibn cabdillahi warwina can abi zinaad waxaa noogala wariyay tasmiyatuhum fi kitaabihi canhum inuu ku magacaabay fadakara haaulaai buu sheegay ilaa anahu dakara abaa bakrin ibna cabdiraxmaan badala abi salama wa saalim abaabakrin bakrin cabdiraxmaan cabdiraحmaan ibn alxaarif ibn hishaam almakzumi faqiih kabiir jida waay lakin hal wasala ilaa martaba yakunu ciwada can saali bn cabdillah hada fiihi ishkaal marka ninkaan sabcadii hadda ma sheegin laakin lixuu ka dhigay lanna hadduu abu soo qaatay labana uu riday meeshii sabca ka noqon lahay lixuu ka dhigay almuhim waxaa ka qaadanay markaa fulan badla min fulan ma fi mushkila kulu man dukiruu min haulaai gaayathm tisca cashara ay gaarayaan raggii fi zaman الtaabiciin albaariziin fi اlfiqh wاlmacruufiina bاlfutya wa ana الnaas yactamiduuna calayhim inay ahaayeen ad qaadanaysaa siiradooda marka in lawada ogaado way fiican tahay الرaaبعة warada can أحmed بn حmbl anahu qaala afضل الtaabiciina سacيid بn musayb fiiri marka afdaliyadii saxaabada aan kusoo sheegnay gayra afdaliyati taabiciin way kala duwan tahay saxaabada afdaliyadeeda abubakrna ugu fadli badan aan leenahay waa khayriya mutlaqa tatacalaq bidarajaat fi ljanna liannahu waxi bay ictimaadaysaa taas midan waxa weeyaan khayriya ijtihaadiya binisbati lihaulaai aima bima xasala min haulaai min alkhayr walcilmi walfadli walzuhdi waltaqwa lakin fi caaqibat اumuur laa yaclam biha ila اllahu tabaaraka watacaala marka laleeyahay hadda saciid ibn sayib baa ka fadli badan macnaha darajadu janadu ka sareeya maha lakin markaan leenahay abu bakr afdal min cumar bimacnaa anahu aclaa minhu daraja fi ljana saas u farqiga marka udhexeeya saas wey liannahu axmed ibn xambal laa yadri hal saciid ibn sayib yadkul ljana aw laa yadkul laa yadri lianna hada cilmuhu ila allahi wa ilaa rasuulihi lmuuxa ilayh ayb afdal taabiciina saciid bnu sayib macnaha khayrka naga soo gaari taabiciinta markaan fiirino dadka aada loogu intifaacay oo fadliga weyn ugaleh saciid bnu sayib saas le faqiila lahu waxaa layihi facalqamatu wlswad faqaala wuxuu yihi saciid ibnu sayib wacalqama waaswad axmed ibnu xambal waxaa lagu yaqiinay taxari iyo ixtiyaad shadiid jiddan ah markuu qowlka idlaaqay alayidhi calqama ibnu waqaas walswad ibnu yaziid nakaci intay geynay markaasuu ku dar aydan saciidi wاlأswad wlcalqama intaba fadli ay leeyiin macnaha wa isku cadfi soo ma arkeysa hadalkii hore diidaya in nin keligiis la hormariyo wa canhu anahu qaala inuu yihi haddana laa aclamu fi الtaabiciina mila abi cثmaan الnahdi waqays bn abi xaazim waxaa laga yaabaa hadda axmed tafdilu lihaaulaai calaa gayrihim asbaqiyathm inay tahay hadda maa wasalanaa min alcilmi min saciid akthar mima wasalnaa min abi cuثmaan wa min qays bn abi xaazim wa canhu ayda anahu qaala inuu yihi afdal الtaabiciina qaysu wa abu cuثmaan wacalqama wamasruuq haaulaai kanuu faadiliina wa min cilyati الtaabiciina wa min cilyat الtaabiciin haddana fiir hadalkiisa ma diidaayo haddana saciidkii hawl horumarinayo marka markii nin fiican la sheegaba ninkaas dadka ugu fiican ku jiray buu dhihi jiray axmed ibn xambal marka bimajmuucihimna kaanuu khiyaara wafudalaa sidaas w cilyat taabiciin cilya bimacnaa waxaa weyaan cilyat lqowm haddaad maqashid dadkiin dhaca ay ku dhacaan oo baariziinta u ah marka cilyat taabiciina dadka taabiciinta ugu sareeyo ayib markaasuu wuxuu ri musanifka waacjabanii waacjabanii maa wajadtu can shaykh abi cabd bni khafiif azahid الshiraazi fi kitaabi lahu qaala wuxuu ri اkhtalafa الnaasu fi afdal الtaabiciin dadka waxay isku khilaafeen uri taabiciinta yaa ugu fadli badan faahlu اlmadinati yaquluuna waxay lehin saciid bn musayab wa ahlu اlkuufati yaquluuna uways alqarni وأهل البصرة يقول حسن البصري oo la yaab le النبga عليه الصلاaة وaسلام في الحadيث الصحيح ina khayr الtaabiciina rajulu yuqaalu lahu ways alqarani bu iri macnaha waxa weyaan haddii afdaliyo la yihahdo in naskaas laga laabto maba ahayn laakin hal ishkaaliyaati fii bacdi riwaayaat min khayri taabiciin ay kusoo arortay haddii saas la yihaahdo laa yamnac an yakuna gayruhu afdal min uways lakin fi riwaaya almashhuura ou nabigu yihi khayru taabiciina rajul yuqaalu lahu ways alqarni alqarani waxa weyaan hadii ay riwaayo kala jiri lahayn waxay noqon lahayd tafdiil rajuli fi الtaabiciina calى uways musaadama linusuus yay noqon lahayd lakin riwaayo kaloo صaxiixa min khayr الtaabiciina wاlxadiiث yufasiru bacduhu bacضa fadala dalika calى anahu min jumlaة الkhiyaar walaysa khayrahum saasaa loo fahmay taasna hore uqaad وبلغنا عن أحمد بن حنبل قال ليس أحد أكثر فتوى من الحسن وعطاء yacni min ataabiciin fiir mana waxaa laga hadlaya afdaliyadooda oo intaa eh, cilmiga iyo wax dhan haddana waxaa layihi ya fatwo lasoo naqliya ugu badan markaasaa axmed wuxuur laysa axadun akhara fatwa min alxasan albasri wa cataa dadkaas ayaga dhan waxaa weyaan dad asalkooda adoonnimo ay wada taabatay cataa waaba la lahaan jiray wahuwa bn abi rabax haddaad aragtid cataa la amaanay saxaaba taabiciinta xataa ibn abi rabax alcabd lmamluki imraati min ahli maka wa kaana qad baraca xataa kaana khulafaau bani umaya laa yujiizuuna liaxadi an yufti fi manaasik alxaji ila xataa xataa alcabaasiyiin markii wa qaala ayda eh, waxaa la yihaha xasan albasri kaana kalaamuhu yushbihu kalaam alambiyaa ninkaas oo xasan abi abilyasaara la yihahda raggaan oo kale taraajumtooda in la akriyo waxawey inay ku kordhinaysa xasan albasri cataa ibn abi rabax saciid ibn musayib raggaas oo kale wa qaala aydan kana cataa muftiya maka maka dadka oo muftigooda u ahay ninka oo rasmi oo fatwada uqaabilsan walxasanuna muftiya albasrati fahadani akthar naasi canhum akhar nnaasa akhar annaasu canhum ra'yahum أkثr الناasu canهm ra'yahم yani ra'yigooda inay kasoo naqliyaan dadka ay badiyeen ra'yiga waxaa weeyaan maa qaalahu can اجتihaad لأnه masaaئل badan oo نصuص loo haynin kanuu yجتahiduna fayaquluuna bxasbi اجتihaadihim وبلغna عن أbي bكر بن أbي dawud qala wxuu ri سيدتا التاaبعيina min النساء xفصة بنت سيrين وcمرة بنت cabdالرحمن xفصة بنت سيrين waxa محamed بن سيrين ay la dhalatay ayada iyo walaalo badan oo reer sيrina la yihahdo وأصلهم أيضا kanوا مرقوqين cمرة بنت cabdالرحمن هي المختصة بxadيiث عائشة ولذلika cمر بن cabdالعزيز markuu أمray an يجمع xadيiث رasuuل اللahi wuxuu ri waxaad iisoo naqlisaa gaar ahaan xadiid camra binti cabdiraحman can caaisha waxa weyaan saasaa lagu yaqiin wathaalithatuhumaa walaysat kahumaa wathaalithatuhumaa midooda saddexaad walaysat kahumaa iyagoo kale lamid ma ahe <clears throat> umu darda weyaan abu darda umu darda waa laba saxaabi zawj iyo zawjadiis alkhamisat ruwina can alxaakim abi cabdillahi qaala wuxuu uri tabaqat tucaddu fi taabiciina walam yasixa samaacu axadi minhu min asaxaabati minhum dad badan oo taabiciinta laga tiriyo oo haddana taabici aan ahayno nin ay saxaabada ka maqleen ayna sugnaanin yani yani bidalika anahum lam yajtamicuu bisaxaaba wamaca dalika macruuf lada nnaasi anahum min ataabiciin taabicinas ku noqon karaan hadday saxaabada la kulmin saas weyaan wuxuu ka jeeda markaasuu wuxuu tiriyey ibrahim بن suwayd annakaci الفقيه wa waa ninkii reer kuufada ahay walaysa biibrahim ibnu yaziid la kana ibrahim ibnu yaziid annakaci alfaqih midkaan daba reer kuufa kan kalo ma garanay wa bukayr bni abi sumayd wa bukayr bni cabdillahi bn ashad wadakara gayrahum intaas oo dhan waa lagu wada haystaa waxa weeyaan markii la tatabucay ma min axadin minhum ilaa waqad samica can bacdi asaxaaba marka sida shuhrada ah ayaa saxiixa inay taabiciinta kamid yihiin qaala wuxuu uri watabaqatun cadaaduhum cinda annaasi fi atbaaci taabiciina waqad laquu saxaabata minhum abu zinaad cabdullaahi bnu dhakwaan laqii cabdullaahi bni cumar xaakim hadalkiisii wa markaasuu uri watabaqatun calaa cagsi abaqa saabiqa ridaaduhum tiradooda waxaa laga tirinaa cinda annaasi fi atbaaci taabiciin inay yihiin xaqiiqadana ma ahanoo taabiciin waayo waqad laqu saxaabata saxaabadiay la kulmeen dad saxaabada la kulmay yaa dad waxay ka tirinaya inay yihiin taabici taabiciin hadday sugnaato inay saxaabada la kulmeenna waxay noqonayaan taabiciin saas wa minhum abu zinaad a ah, kamida ah cabdullahi bnu dhakwaan eh, laqiya cabdullahi bni cumar wa anasan wa hishaam bni curwa ayb hishaam ibn curwa laysa min min الصaxaaba xataa yuqaal wuu la kulmay lann cabdالlah bn cmar waa صaxaabi anas waa صaxaabi lakin hishaam ibn curwa limaada dakarahu la adri waqad udkila calى cabdالlahi bni cmar wajaabir bni cabdillaahi wa muusa bni cuqba intaas waa asoo yara loo geliyey macnaha waxa weeyaan wuu ziyaartay wqad adraka anas bna malik wa uma khalidi binta khalid bni saciid bn اcaas intaas oo dhan waxa weeyaan saxaabiyiin waay dadkii dadkaas la kulmay taabiciin ay noqonayaan wa fii bacdi ma qaalahu xaakim waxau sheegay qaarkood maqaalun baa ku sugan oo bimacnaa waxa weeyaan riwaayadaas waa waa loo geli leh sanadkeedaan ansaxayni taasaa qultu waxaan wa qowmun cuduu min ataabiciina wahum min asaxaaba taasaa ka daran nin taabici taabicia nin taabici nin taabici taabici laga dhigo waxaa ka xun nin in taabici laga dhiga anta bakasta xaqahu fadli weyn uu leeyahay baad ka nusqaanaysa wa min acjabi dalika wuri wax la yaab kale waxaa kamid e eh, cabdulxaakimi xaakim tirintiisa abi cabdillaahi النعmاn وسwayda بنay mqr الmزnي fi التاaبعيn inuu ka tiriyey cindama dakara الإkوةa markuu sheegay walaalaha oo min التاaبعيina kamide wahmaa صحaabiyaani macruufaani madkuuraani fi صaxaaba mithaal ahaan wa marka waxay wixii kaaga baahan tahay macluuma markaad rabtid inaad taqriirisid muraajaca inaad samaysid yani weliba dadka sida xaafid ibn xajar oo kale tatabaca aklaaba man taqadamahu min bada-a taaliifu fi saxaaba ilaa cahdihi marka wixii khilaaf meesha ku jira iyo sida ay tahay riwaayaadki kulli diraas uu ku sameeyey marka laa binaa cana lihada lkitaab wallahu aclam sala allahu wasalam ala nabiyina muhamed wa alihi wa saxbihi ajmain